بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين والcاaqبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وbارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين qال المؤلف رحimه الله فصل وإذا طلق امرأة waaxidة kan faslu waidaa xalafa an laa yadca zawjatahu muطlaqan fasalkan sheekhu raximah اllah waxa uu kaga waramayaa alilaa ilaaguna waa dhaarta weeyaan waa ninka oo ka dhaarta zawjatahu waa ninka oo ka dhaarta an laa yadca zawjatahu zawjadiisa inaanu u tegin ayaa uu ku dhaaranaya marka mas'aladaas ama baabkaasuu naga warramay wa xalafa markuu dhaarto an laa yata'a zawjatahu zawjadiisa inaanu u tegin mulaqan mulaqanba aw muddatan ama muddo taziidu calaa arbacati ashhurin afar bilood ka badan fa huwa zawjku muulin nin dhaartay weeyaan oo ilaag la yimi wayuajalu lahu waxaa loo kaadin doonaa in sa'alat wayu-ajalu lahu dib baa loo dhigi doonaa in sa'alat dalika arrinkaa hadday weydiisato arbacata ashhurin afar bilood baa yaa dib loogu dhigi doonaa oo la sugi doonaa uma yukhayaru deetna waxa u kala dooran oo la doorgelin doonaa bayna alfayati waاtakfiiri bayna alfayati inuu noqdo oo ereygiisii uu ka noqdo oo gobadhii uu ku noqdo oo u galmoodo watakfiiri kafaarana inuu la yimaado yani dhaartiisi inuu ka noqdo kafaarana uu la yimaado aw ialaaq ay waalaaq iyo alaaq ayuu kala dooran doonaa inuu dhaartiisii ka noqdo hadalkuu yidhi oo gabadhii uu ku noqdo kafaarna uu la yimaado iyo in uu furo labadaasuu kala dooran doono marka awi alaaq bimacnaa walaaqi alaaqi markaas fain imtanaca hadduu diido alaqa caleyhi lxaakimu xaakimka ayaa ka furi doona dalqad buu ka furi doonaa waay ninku marka uu gabadha ka dhaarto siduu sheekhu inoo tilmaamay an laa yaطأa zawjatahu muطlaqan aw muddatan taziidu calaa arbacati ashhurin waxa uu ka dhaaranaya gabadhii utegitaankeeda uu ka dhaaranaya ka waxaa loo qeybin doonaa saddex qaybood bay noqon doontaa dhaartaas muطlaqan wuxuu kala jeedaa wuu iطlaaqay maba qeydayaba wax muddo a ku xidhi maayo wax muddo ah ku xidhi maayo wuu sii daynaya oo waxaa odhanaya gabadh maalan wuxuu ka dhaaranaya inaanu u dhawaanayn inaanu u tegaynin buu ka dhaaranaya muddana ku xidhi maayo taasi waa mutlaqan mudda muddu ku xidhi doonaa muddadaa uu ku xidhaynaa lamun bay u qaybsami doontaa ana afar bilood iyo wixii ka yar ay tahay afar bilood inay ka yar tahay iyo afar bilood inay ka badan tahay labadaas iyaduna noqonaysa saddexda aan sheegaya halkaas ka soo baxayaan marka haddii afar bilood ay ka yar tahay laba arrimood bay u banaayeen inuu dhaartiisa oofiyo oo muddadaas uu qabsaday aanu gabadhu u dhowaanin oo dhaartiisii markaasa uu oofiyo iyo inuu dhaartiisii ka noqdo oo kafaaratulyamiin intu la yimaado oo reerkiisii la mucaamalado u taga marka labadaba khiyaar buu leey taas waa waa markuu afar bilood ka yartay afar bilood hadday ka badan tahay maalan sanad laba sanadood wax ka badan wax ka yar ayaa u qabsaday oo uu cayimay muddada intaa le daan kuuba iman maayo buu ku dhaaranaya marka waay mar haddii afar bilood ay ka badan tahay afar bilood waa loo kaadini afar bilood marka uu gaadho haddii gabadha ay dalbato markaa ninkii qaadiga ayay ka ashkataynaysaa waa loo yeedhayaa afar bilood bay dhaaftay soo ma waxaa lagu odhanaya laba kala dooro inaad ka noqotid dhaartaadii oo kafaaratulyamiin aad la timaadid kafaaratulyamiin kafarat yamiinkana waynu arkdana insha allahu tacala si aynoo keeni doona kafaarada kafaaratulyamiin inaad ka noqotid dhaartaadi oo kafaaratulyamiin aada la timaadid iyo in aad furtid labada kala dooro la odhanaya labadaa kala dooro yaa la odhan doona maxaa hadhay maxaa inoo hadhay ya ilaaqi baa hadhay marka marka la ilaaqana waa caynkaasoo kale taa dambaynu sheegnin weeyaan haddii uu kafaartu kafaaratulyimiin la yimaado reerkiisa ku noqdo waa sax afar boodod hadduu dhaafiyana gabadhuna ay ka ashkatooto xaakimku waa u yeedhayaa sidaa aynu kaa tilmaanay oo kale unbuu odhanayaayo dhaartaadii ka noqo kafaaratul yamiin la kaalay reerkii ku noqo waa diiday fur buu odhanaya gabadh hadda hadduu diido yidha furina maayo dhaarteedina ka noqon maayo hadduu yidhaahdo ballaqa calayhi alxaakim xaakimka ka furay oo xaakimku wuxuu odhanayaa hebel hiblaayo waan ka furay dalqad baanan ka furay ama hiblaayo waan furay hebel baanan ka furay dalqad baanan markaas ka furay buu odhanaya waa ina marka waayo xaakimku awood bu isagu leeyay ilaahay waa quwad awood baa la siiyey marka xaakimku waa ka furaya saasuba fain imtanaca alaqa calayhi alxaakim waayo wuxuu tuulinayaa ina gabdho darar buu ku hayaa dararka uu ku haya waxa la rabaa in laga zuuliyo ayaa la doonaya so waadix ma ilaada waa maxay waa ninka oo ka dhaarta gabadhiisa inuu u tago soo ma waxaynu qaybinay imse qaybood saddex inuu itlaaqo iyo inuu ku qaydo muddo afar bilood ka yar iyo in afar bilood ay ka badaato soo ma haddii afar bilood uu ka yareeyo muddadaasi oo bil ama laba bilood uu yidhaahdo maalan tusaale ahaan xukunkeedu muxuu noqonaya ya muxuu kala dooranaya laba arrimood inuu dhaartiisii oofiyo markuu oofini muxuu samaynayaa ya u dhowaan maayo ila muddadaasi ah dhammaanayso iyo inuu kafaaratulyimiin la yimaado labadaasoo kala dooranay haddii uu muddadii afar bilood ay ka badato iyadana maxaynu nidhi yaa ka jawaabaya tan markaa qof kelima ka jawaabaya de fadal a afar bilood bay ka badatay a ya ha haye horta waxa la sugayaa maxay imise bilood afar afarta markii gaadho gabadha haddii kaashka tooto xaakimku muxuu ninkii ku odhanaya uu yeedhay maxaa la odhanaya kala door أي أي كفاarة la timaado waay may in yar ba kaa maqanta fadhis fadl fadl hay a صحيح آه آه آه inaad furtid inaad ku laabatid rarkaaga intaas oo kafaaratu yamiin markuu laabanaya in lagu dhaartay lena kafaaratu lyamiin buu la imanay mulaqan mulaqan baa inoo hadhay fadal taa afarta bilood ka badanba lama la mid noqonaysa haye haye a ah. ah, sax wey ah, saas wey waidaa xalafa markuu dhaarto an laa yada'a zawjatahu zawjadiisa u galmoonin muطlaqan aw muddatan ama muddo taziidu calaa arbacati ashhurin afar bilood ka siyaadsan oo ka badan fahuwa muulin isagoo mid markaa ilaa la yimid weeyaan wayuajalu lahu waa loo kaadin doonaa in sa'alat dalika arrinkaa hadday weydiisato arbacata ashhurin afar bilood baa dib loogu dhigaya uma yukhayaru deetna waxaa la gelin doonaa bayna alfaya'ati wاtakfiir inuu noqdo oo reerkiisii ku noqdo dhaartiisii ka noqdo oo kafaaratulyimiin uu la yimaado iyo walaaqi iyo furitaan inuu gabadhi furo ayuu kala dooran doonaa fain imtanaca haddii uu diido inuu markaasi labadaa mid la yimaado inuu kafaarteemiin la yimaado oo gabadhi ku noqdo iyo inuu furo dallaqa calayhi alxaakimu xaakimka ayaa ka furay faslun wadihaaru an yaquula arajulu lizawjatihi anta anti calaya ka dahri ummii fasalkan wuxuu ka warramayaa dihaarka marka dihaarow maxaata waa ninka oo gabadhiisii ku shabahaya ixdaa maxaarimihi maxaarimtiisa mid ka mid a ah. wuxuu inigu yihi sheekhu wadihaaru dihaaru an yaquula arajulu ninku waa inuu yidhaahdo lizawjatihi sawjadiisa uu ku yidhaahdo anti calaya ka dahri ummi adigu hooyadii dhabarkeeda oo kale adiga ti fa idaa dalika arrinkaa markuu yidhaahdo walam yutbichu bialaaqi alaaqana una raacinin alaaqana una raacinin saara waxau noqday caa'idan mid hadalkiisii khilaafay oo buriyey buu noqonay walaazimathu lkafaaratu kafaarana way ku laazimaysaa walkafaaratu kafaaradu cidqu raqabatin mu'minatin addoon mu'minada xoreynteed weeyaan taasoo saliimatin ka nabad gashay min alcuyuubi ceebaha ka nabad gashay ceebihii almudirati bilcamal camalka markaasi waxyeelaya walkasbi shaqada fain lam yajid hadduuna helin fasiyaamu shahrayni mutataabicayni laba bilood oo isku xiga soonkood baa laga doonaya fain lam yasadix hadduu taalan kari waayo fayaطcamu sitiina miskiina lixdan miskiin quudintood ayay noqonaysaa kafaaradii kullu miskiinin miskiin kastana waxa uu qaadan doona la siin doonaa muddun mud baa la siin doonaa walaa yaxilu lilmudaahiri kii dihaarka la yimid uma uma banaana wad-uhaa gabadhu tegitaankeeda xataa yukafira ilaa kafaare la yimaado ihaar horta ilaagan iyo baabka ku jirna kitaabka ku jirna waa alaaqi soo samahayn ilaaga iyo dihaarka nimankii jaahiliga ahaa waxay samayn jireen dumarka markay furayaan furniinka aynu soo marnay iyo iilaaga iyo dihaarka saddexaasu ku furi jiray alaaq sidiisii baa loo daayay iilaagii iyo dihaarkiina xukun kalaa la siiyey ilaagu alaaq maaha ninku haduu gabadhiisa ka dhaarto alaaq maaha u yihahdo maayo alaaq ma noqonay hadduu dihaar la yimaado gabadhiisa uu ku shabaho ixdaa maxaarimihi sida hooyadii oo kale o hooyaday oo kale aad iga tahay bimacnaa sida hooyaday xaaraan iga tahayba adna xaaraan iga tahay wey kugu iman maayo si hooyadii ugu tegayn baan adna kugu imanayn waay marka waxay u yaqaaniin markaa hore qoladii jaahiliga ahaa labadanba alaaq buu isticmaalayay laakiin alaaq maaha shareecadu kama dhigin alaaq kama dhigin xukun kalea la siiyey kaana xukunkiisi waan soo marnay kana xukunkiisi waxa weeyaan gabadhu waa gabadhiisii lakiin kafaara kafaaru la imanaya kafaarada ihaarka ay leedahay ayuu la imanaya wakay noo sheegay sheekhu kafaaradeen ihaarku sida iminku inoo tilmaamay an yaquula rajul lizawjati anti calaya ka dahr ummi waa inuu ninku gabadhiisii uu ku shabaho hooyadii oo kale sidii hooyadii aan ugu tegayn buu kugu iman maayo ayib xukunkeedu muxuu noqonaya xukunkeedu waa xaaraam weeyaan inuu ninku dihaar la yimaada waa xaaraam maxaa u daliila ilahay wuxuu ihi subxaana wa tacaala inahuma yaquuluuna munkaran min alqowli wa zuuran waxay odhanayaan qowl munkara been abuuradna ah shayga munkarka iyo zuurkiina da xaaraam weeyaan marka inuu ninku gabadhiisii uu hooyadii ku shabaho xaggii mucaasharada iyo markaasi waxa weeyaan la dhaqankeedii waxay noqonaysaa mid aan banaanayn oo xaaraana weeyaan wainahum la yaquuluuna munkaran min alqowli wa zuuran waay marka waxay qofkii ugu horreeyay dihaarkaasu ka dhacay waxaa la odhan jiray aws ibnu saamit wuxuun ka dihaartamay gabadhiisii la odhan jiray gabadhu gabadhiisa waxaa la odhan jiray waxa weeyaan khawlata bintu thaclaba ayaa la odhan jiray ya marka waxaa jira oday weyn buu ahaa ninkaas aws ibnu saamit nin odayo weyn buu ahaa dabeetana waxaa tiri waxa uu noqday qof cadho badan qof markuu yaro gaboobo oo da noqdana hadalka ma xamilo cadhadiisu way badata qaalin baan waxaa tihi hadal ku celiyo ama arrin kula noqday wax weydiiyey deetana wuu cadhooday markuu cadhooday wuxuu ku wuxuu yidhi anti calaya ka dahri ummii hooyadii kale adiga tiri deetana waxay tihi wuu baxay naadigii reerka meelaha odayaasha isku yimaadaana lagu yar sheekaysto ayaa u tiri xoogaa buu ku maqnaa wuu soo noqday ninku gabadhiisu waxau ka doono ayuu iiga doonay deetana waan diiday bay tiri ya wuxuu doonay inuu qasbo waa iska kala tuuray oday weyn oo daciifa bu ahaa nin weyn bu iska dabeetna nebiga u tagtay calayhi salaatu wasalaam ka ashkatootay ya markaasuu rasuulku markaan u tegey wuxuu igu yuri yaa khawla ibnu camiki ninkani waa in adeerka shaykhun kabiirun oo oday weyn fattaqi illaaha fiihi ku waaninay waxay taa ano meeshii aan kabade ka teginba ayaa ay soo degtay aayadaha qur-aanka ugu horeeya suuratu qad samica allahu qowla alatii tujaadiluka fii zawjiha wa tashtaki ila allah wallahu yasmacu tacaawurakuma wallahu wallahu yasmacu tacaawurakuma in allaha samiicun basiir aayadahaasaa soo degay marka aayadihii soo degeen ayo markaa kababa tiima meesha xukunkii baa rasuulku u sheegay iyo kafaaradii hadduu xadiidkaas marka culimadu waxay idhahdeen aws ibnu saamidkaasa ugu horreeyey cid markaa dihaarkaasi la timaada ayadahaasna way kusoo degeen wاظihaaru dihaarku an yaquula الrajul ninku waa inuu yidhaahdo lizawjatihi zawjadiisa u ku yidhaahdo anti calaya ka dahri ummii hooyaday oo kale ad iga tahay xagga mucaasharada ujeedaaye faidaa qaala laha dalika arrinkaa markuu ku yidhaahdo walam yutbichu bialaaqi alaaqan una raacinin alaaqna wuu raacinin adaba halkaa waxaa imanaysaa hadduu ninku hihaar la yimaado oo yidhahdo anti calaya ka dahri ummi hadduu yidhaahdo dabeetana alaaqna uu ka dabageeyo u raaco ihahdo uma anti aaliqun ya waxaa la soo qaadanayaa un alaaqa hihaarku wax macnaa yeelan maayo gabadh way furmaysaa leanna hihaarku furitaan muu ahayn mar hadduu alaaq ba raaciy gabadha ka furantay hihaarku ma jirto lakin tan imika laga warramaya waa maxay waa marka aan alaaq aan la raacinin alaaq markaan laga dabageynin marka hadduna alaaq una ka dabageynin aanu gabadhi una furin oo hihaar keliya la yimaado saara caaida marka intan horta halkaa inaan dhaafin wuxuu ku shabahay marka hore anti calaya ka dahri ummi hooyadii buu ku shabahay soo ma hadduu maxaarimtiis kale ku shabaha ka war ma noqonayaa waxa weeyaan hihaarkii un mise ma noqonaya sida walaashii oo kale walaashay oo kale dagata oo kale ayuu ya eh, iyaduna imaam الshaafiعي raximah الlah qowlka jadiidkaa wuxuu odhanaya waxa weeyaan waa hihaar iyada lafteeda qowlka qadiimka wuxu ohanaya qowl qadiima qadiimka duse laba qowleh mid ka mida ah wuxu ohanayaa hihaar maaha lanna lafdiga hihaarka maaha lafdiga hihaarka wa anti caleyka ka dahri umidaas weeyaan waay sarixii kinaayana waa insha allahu tacala kitaabkeena kale ayaynu ku faahfaahin doona walam yutbichu bialaaqi alaaqin aanu raacinin saara waxa uu noqday caa'idan mid khilaafay qowlkiisi oo buriyey caa'idku waa saas oo sidee buu qowlkiisi uu khilaafay ama uu buriyey wuxuu u buriyey markuu hooyadii ku shabahay waxa weeyaan wuxuu u jeedaa in aanay gabadhani la joogaynin una haysanaynin ya inaanu haysanaynin markii uu dalaaqa raacin waayey ee uu haystay oo noqotay marka inay la joogto wixiisii wuu khilaafay oo sidee buu u khilaafay marka hore waxay ahayd inaanu haysanin iminkana waxay noqotay inuu la joogto oo uu haysto marka wuxuu khilaafay oo uu buriyey wixii hore uu yidhi markaa saara caa'idan culimada qaar ka mid ah caa waxay ku fasireen oo ilahay walka ayadda qur-aanka sheegay uma yacuuduuna limaa qaal waladina yudaahiruuna min nisaa'ihim uma yaqulu ladiina yudahiruna min nisaihim uma yacuuduuna lima qaalu uma yacuuduuna lima qaalu marka cawdkaasi saaraca idintaa sheekhu sheeg weyaan oo culimada qaarkeed waxay idhahdeen uma yacuuduuna waa aljimaac qolna waxa waa imsaaka haysashada iyo jimaaca labadaba way yuu ku fasireen imaam shaaficina raximah llah imsaaq uu ku fasiro waxa uu yidhi waxa weeyaan in uu gabadhii ay uu haysto waayo markan hadalkan uu odhanayo dihaarka markuu la imanayo micnaheedu waxa weeyaan inaanu haysanaynin lakin iminku uu haysanaya markaas saara caa'idan markaa saara caa'idan wixii si hor u khilaafay walazimathu lkafaaratu kafaarana markaas way laazimaysaa way ku waajibaysaa walkafaaratu kafaaradun cidqu raqabati muminatin addoon muminada xoreynteed weeyaan addoon baa la xoreyn doona addoontaasoo saliimatin ka nabad gashay min alcuyuubi ceebaha ceebihii almudirati bilcamali waalkasbi camalka shaqada qofku inuu shaqaysto wax yeelaysa sida qofka maalan waxa weeyaan camalkii kasbiga wasl halkii une sida qofka maalan indhahalo indhoolahoo kala ma shaqaysan karay ama lixaadkabala marka waa inuu ka nabad geshan yahay addoonkan waxa la rabaa marka la xoreeyo inuu shaqo tagaa la doonaya ile markaa intaan la xoreyn sayidkiisiibaa ayuu la joogaayo wax siinaya lakiin marka la xoreeyo waa nin waxaa la rabaa isdabar yaynu noqdo marka waa qof shaqa shaqaysan kariya waynu marka wixii ceebaa ah ee waxyeelaya shaqadii aanu shaqaysan karaynin waynu ka nabad galay kaasaa la xoreynaya waana ka koowaad weeyaan halkan ceebtu waxa weeyaan addoonka la xoreynayo ceebta laga ilaalinayo waxa weeyaan almudirati bilcamal kaasi waa mid baabkii nikaaxaynu soo marnay ceebta ninku gabadhu ku fasakhaya ama gabadh ninka iskaga fasakhaysaa maxay ahayd ya shan soo maha waxay u noqonaysaa maqsuudkii nikaaxa wax ka hor imanaya u noqonaya marka maqsuudkii nikaaxu muxuu ahaa waa jimaaca wey marka nin xanuunsanayo waalan ama baras le ama juudaam leh gabadhu loo dhaqmi kara mayso ninkuna naftiisu siin maysa gabadh noocaasoo kale inuu la dhaqmo oo dee la mucaamaloodo hadda ma garata labadii kale ee iyaguna xagga jimaaca u noqonayn de waynu soo aragnay labadood raggana ku dhacay dumarkana ku dhacay maqsuudkii nikax kale marka ceebti waxay noqonaysaa waa waxa ceebta baabka nikaaxa marka la joogo ceebtiisu wuxuu noqonayaa wixii maqsuudka nikaxa ka hor imanaya oo jimaaci ah ayaa noqonaya baabka odxiyada marka la joogana ceebta maxay noqonaysaa wayna soo marnay len sodid mayna soo mari inoo dambeysa inoo dambeysa waay inoo imanaysa iyaduna waxa wixii neefka hilibkiisa musqaaminay neefka lagu udxiyaysana ceebtaa laga ilaalinaya ceebta waxay noqonaysaa waa waxa hilibkiisa nusqaamiya hilibkiisa wixii nusqaaminaya ama iinle ayuu noqonaya waay fain lam yajid haduuna helin fasiyaamu shahrayn mutataabicayni laba bilood isku xigta ayuu soomi doonaa laba bilood isku xigta soonkood baa laga doonaya waxba loo dhexaysiin maayo fain lam yastaطic hadduu keri waayna faitcaamu sitiina miskiin lixdan miskiin ayuu quudin doonaa kullu miskiini muddun miskiin kastana mud ayaa la siina mud cuntaa walaa yaxilu lilmudaahiri qofkii dihaarka la yimid xalaal uma aha wadcuhaa gabadha inuu tago xataa yukafira ilaa kafaarada la ilahay ba wuxuu ihi subxaanaه watacaala faman lam yajid wladiina yudaahiruuna min nisaihim uma yacuuduuna lima qaaluu fatariiru raqabatin fataxriiru raqabatin min qabli an yatamaasa fataxriiru raqabatin min qabli an yatamaasa intaan u dhawaan waay marka horta wan kafaarada la yimaada isagoo kafaarada aan la buu tegey wuu ku dambaabaya marka uu ka fogaanaya kafaarana waa la toobadna waa la yani wixii la faray buu ayuuna la imanay waay faslu wإida rama الrajulu zawjatahu bالzina facalayhi xad اlqadfi faslkana waidaa rama الrajulu ninku marka uu ku gano zawjatahu zawjadiisa marka uu ku tuuro bizinaa zina marka uu ku tuuro facalayhi xad اlqadfi waxaa korkiisa ahaaday xadkii qadafka ilaa an yuqiima albayinata caddayn inuu joojiyo mooyaane aw yulaacina amau u licaantamo mooyaane fayaquulu cinda alxaakim xaakimka agtiisa wuxuu ka odhan doonaa fi ljaamici masaajidka weyn dhexdiisa cala lmimberi mimberka dushiisa wuxuu ka odhan doonaa fii jamaacatin min annaas koox dadan markaa isagoo ku dhex jiro dad ay joogaan meeshii ashhadu billaah inii la min asaadiqiin ilahay waxay markhaati in anigu run sheegayo kuwa runta sheegayna ka mid ah fima ramaytu bihi zawjatii zawjada wixii aan ku tuuray fulanata hiblaayo oo min azina zinaada aan ku tuuray inaan run ka sheegayo ayaan ilahay markhaati gelinayo wa ana hada alwalad iyo waladkani inuu min azina zina ka ahaaday walaysa minii aniga aanu niga ahaanin arbaca maraatin afar jeer buu intaa ku celin doonaa wayaquul fi lmarati alkhaamisati marka shanaad wuxu ohan doonaa bacda an yacidahu lxaakimu xaakimku markuu waaniyo dabadeed wa calaya lacnat llahi korka ilahay korkayga ha ahaato lacnada ilaahay in kuntu min alkaadibiin an ka mid ahay wayatacalaqu bilicaanihi licaankiisa waxaa la xidhiiraya khamsatu axkaamin shan xukun baa la xidhiiraya suquuط اlxaddi canhu xadka inuu markaasi ka dhaco xadki baa ka dhacaya wa wujuub اlxaddi calayha iyo xadka iyada lagu dhufanayo waajibnimadeeda wa zawaalu lfaraashi faraashka zuulitaankiisa ayaa la xidhiiraya wa nafyu lwaladi ilmaha uu diiday anfintiisa nasabkiisa markaas ka baxayo wataxriimu cala labadi weligeed markaasi taxriim abadiya gabadh mar walba ina mar weligeed marnaba inan xalaal u noqonaynin ayaa ka dhalanaysa halkanna licaan baa la idhahdaa licaanka waxaa lagu bixiyey waxa weeyaan wacalaya lacnat اllahi oo kaa odhanay marka o shahaadaad mutakarira soo noq noqonay qofka zawjadiisii ku ganay zino bayinana aan haysanin ninkaasi ayaa loo sharciyey licaanka marka waa zawjka iyo zawjadiisi marka qofku hadduu qof xumaan ku sheego rag iyo dumarku dana ha ahaado hadduu yidhahdo hebel waa uu zinaystay ama u yidhahdo heblaayo way zinaysatay horta xukunkeedu waa dembi weyn weeyaan dembiga xukunkeed muxuu noqonayaa waa dembi weyn weyaan ya kabaa'irtay ka midta in qof muumino xumaan laga sheego dembiyada waaweyn ayay ka midta qofka xataa markhaatigiisa la aqbali maayo dadka xumaanta ku sheega hadduu bayiniya caddaan caddayn keeni waayo sideetan jeedar baa lagu dhufanaya ama caddaynkeen baa la odhanaya aduu caddayn ken waayo sideetan jeedar baa lagu dhufanaya xaddulqadaf baa wa inu inoo imanaya insha allahu tacaala isagoo faahfaahsan bu inoo iman doona haddaba ninku hadduu zawjadiisii xumaantaa ku sheego ninku gabadhiisi inuu markhaatiyaal u sameeyana way adagta markaa baabkan licaankaa imanaya ilahay ba wuxuhi waladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaa ilaa anfusuhum fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaati biاllah marka markhaatiyal ma haystaan isaga marka hadduu bayina una haynin ad xadulqadaf qadaf u leyimi xadkii qadafka ku dhacay ad xadkii qadafka waxaa ka saaraya meesha inuu licaanka la yimaado hadduu licaanka la yimi waayo xadkii qadafka lagu dhufanay hadduu dha anu licaan la iman maayo xaq buu ley taas licaan baa la odhanaya gabadhaada waad licaantamaysiinoo afar jeer baad ilaahay markhaati gelinaysaa inaad run sheegaysid marka shanaadna waxaad odhanaysaa waxa weeyaan lacnad ilahay korkayga hahaato haddaan been sheegay iyadana intaasoo kale ayaa la odhan doonaa afar jeer ba ilahay markhaati gelinaysa inu ninkan been sheegay ya cadhada ilahay korkeeda ahaato haddii isagu run markaasi uu sheegay taasaa la odhanayaa la kaalaya marka hadduu uu diido xadkii qadafka lagu dhufanay xadulqadaf oo siddeetan jeedala lagu dhufanay waay laba arrimoodba markaa way yimaadaan laba arrimoodba way way sababayaan ko inuu zino ku sheego aa way zinaysantay waay iyo in ilmaha iska anfiyeba anuu ilmahan mabaan dhalin bun ohanaya micneed maxay noqonaysa marka yadana ilmihii buu anfi u diiday ama ilmuhu caloosha ku jira maba dhasha ha noqday ilmahan calooshay ku sida anu maan dhalin buu yidhi ama anugu mabalhi buu yidhi aye muxuu ujeeda ya muxuu ujeeda zin ilmahana zinu ka ahaadee wey soo ma labada arrimood basa taa hor ishkaal male tan waxaynu u imananaa horta nafyulwaladka waladka ilmahan caloosha ku jira waa anfinayo ama ilmahan uu iskaba anfiyeyba haba dhashabe markuu dhashay waxay idhaahdeen ahlucilmigu ibnulqayim oo kale raximah llah isagu tafsiil fiican buu gelinaya aad u wanaagsan tafsiilkiisa inaan shegnaa waa fiicanta wuxuu yidhi ilmahan uu diiday xilligan zinada uu ku tuuray haddii ay xaamilo ahayd xilligan uu leeyahy gabadhu way zinaysatay hadday ay xaamilo ahayd oo xamligaa uu ogaa ya ilmaha ma anfiyo ilmahan waa ilmihiisii wey licannuka anfuhum waa la haleeshiinaya ila markuun uu yihahdo ilmaha madhan lama haleeshiinayo nasabkiisa geli maayo dhaxli maayo hooyadiin ba is dhexlayan nasabkiisa maayo wu iska diiday ilan mar haddii oo xilligii zinada uu ku sheegay ka horba uu ilmahani caloosh ku sugnaa oo uu ku jiray isaguna uu ogaa oo zinadu ay dambeysay uu ku tuuraya ilmahan waa ilmihiisii weeyaan mana anfoobayo waana la haleeshiinaya taas waa mid cagsi ka dhig cagsi muxuu noqonay taa aynu sheegna cagsigeeda ya xilliguu zinada ku tuurayay muu ogeyn ba gabadhana xaamila inad ogeynba ya waayo kaana waxaa loo qaybinayaa laba qaybood iyuu qaybi waa xilligii zinadu ku sheegayo muu ogeyn ba inay leedahay warbu muxayba marka tana laba loo qaybin doona in ilmuhu ku yimaado oo ku dhasho lix bilood wax ka yar iyo inuu ku dhasho lix bilood wax ka badan xilligaa uu zinada ku sheegay haddii lix bilood wax ka yar ilmihii uu ku dhasho ilmaha isagaa dhalay oo ilmihiisii weeyaan ma anfiyi karo adamana socota ilmaha ma anfii karo waayo yaa ka jawaabaya waayo fadal ya ha ayuu ku dhashaa waay farid eg waxa waxa waxa qaacida ah ama culimmadu bay ku ijmaaceen ilmuhu ilmo lix bilood wax ka yar ilmo lix bilood wax ka yar kuma dhasho lix bilood muddo ka yar kuma dhalan maayo ilmo nool kuma dhasho waxa ugu yar lix bilood sagaal biloodna waa sida haalibka uun ka badan kara maxaa ugu yar ya lix bilood isaguna niminku ilmahan muxuu ku dhashay muxuu ku dhashay de ya lix bilood uu ka yar yahay de mar hadduu lix bilood uu ka yar yahay ya xamligana sagaale ma diidi karo hadduu diidana ilmuhu wuu haleelaya waa la haleeshiinaya ma anfoobi lacaanku ma anfoobi maxaa soo hahay maxaa soo hadhay ya lix bilood wax ka badan yaa soo ma lix bilood hadduu ka bato waxaa suuragal inu isagu leeyahy inaanu lahayna waa suuragal marka hadduu iska anfiyey yuhi anigu malihi haddii uu yidhi oo baab markaa uu diiday anfintaa uu anfiyey sax bay noqonaysaa ilmahaasi markay lacaantamaan ilmahaasina la halashiin maayo ma halaliyo waaba intaa intaas man ku celiya waynu ku wada celinaa dhammaanteen ya tafsiil fiican buu inoo sameeyey sheekhu sheekh samey waa kuma ibn اlqayim raximah اllah wan wada muraajacayna dhammaanteen waxaan nidhi ilmaha haddii uu markii uu zinada ku tuurayey xilligaa uu zinada ku sheegay haddii uu ogaa gabadhan inay ka horba xamli ba ay lahayd xamli bay lahayd xamligaana wuu ogaa xilligan uu ku sheegayaba ka hor bay xamligay haysay haye maxaan idhi kaaxuunkiisa ilmahaasi waa ilmihiisii weeyaan waa la haleeshiinaya ma diiday ma diidi karo waay ka labaad kaa cagsigeena ka dhignay soo maheen muu ogeyn xilligan uu ku tuuray xumaanta mabuu ogeynba haye maxaa loo kala qaadaya laba inuu lix bilood wax ka yar ku dhasho lix bilood wax ka badan ku dhasho lix bilood wax ka yar hadduu ku dhashay waa ilmihiisii weyaan ma anfinay lix bilood wax ka badan hadduu ku dhashayna waxaa suuragalay inuu isagu leeyahay waxaa kale suuragal inuu lahayn marka hadduu iska anfiyey ma la haleeshinay mise lama haleeshinayo lama haleeshinayo mar hadduu anfiyo iska diiday wey halka aynu ku dayno sala allahu wasalama wbaarak calaa muxamed wacala alih wasalam